bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol konton iyo sagaalaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin baabu nahyi man akla huuman aw basla aw kuraatan aw غayrah mima lahu raa'ixaة kariha can dukhuuli اlmasjidi qabla zawali raa'ixati ila lidaruura wuxuu baab yahay reebida laga reebay man akala huuman ninkii toon cunay aw basalan ama basal soo cunay aw kuraatan basasha teeda cad weeye basal baar bay inagu dhihi jiray aw hayrahu ama wax kala soo cunay wa mima lahu raa'ixaة kariha oo waxyaabaha sinjiidha xun leh can dukhuuli lmasjidi in masjidka gelidiisa laga reebay ruuxii basal soo cunay ama ton soo cunay ama basalbaar cunay ama shay kaloo dadku aadamuhu ay dhibsadaan sida wixii waxyaabaha kale waraa sida fijilka iyo sigaarka iyo wax lamidka ah in laga reebay can dukhuuli lmasjidi masjidka gelidiisa qabla zawaali raa'ixati shayga urkiisi intuusan afkiisa ka bixin ilaa lidaruuratin baahi jirta darteed in ruuxaasi uu cuno shayga asaga ah mooyee can ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ana anabiya sala allahu caley wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man akala min hadihi ashajara geedan xaggeeda ruuxii wax ka cuna yacni nabigu geedka wuxuu ka wadaa ahuuma tuuntu ka wadaaye fala yaqrabanna masjidana masjidka yagay yuusan usoo soo dhowaanin muttafaqun calayh inuu soo gala iska daayay yuusan u soo dhowaan wa fii riwaayatin limuslimin muslim uu leeya waxaa ku timid fala yaqrabanna masaajidana meelahaanu ku tukanno yuusan imanin wa can anasin radi allahu tacaala canhu qaal qaala anabiyu sala allahu calayh waali man akala ninku cuna min hadihi shajarati geedan xaggeeda shajaradu luqada carbeed asal waxaa la yidhaahdaa wixii jiriduu ku istaagaa lixiduu dhulka ku qotoonsado dhulka ku antaroorsaday iyo jiriduu ku istaaga abaa shajarada la yidhaahdaa wixii aan jiriduu ku istaaga iyo aan lahayn asagu kaa najmi baa la yidhaahdaa najmi asalkiisu doontu markaada jirid weyn oy ku istaagto malehee laakiin nabigu waa tawasucanba ugu idlaaqay shajaro falaa yaqrabanna yuusan noo soo dhowaanin oo masaajida noogu imanin walaa yusaliyanna macana yusanala tukanin muttafaqu calayh wacan jaabir radi allahu tacaala canhu qaal qaala nabiyu sal allahu calayh waali wasalam man akala huuman ninkii toon cuna aw basalan ama basal soo cuna falyactasilna ha naga dheeraado ha naga fogaado aw amase nabigu wuxuu yidhi falyactasil ha ka fogaado ha ka dheeraado masjidana meeshaanu ku tukanayno muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin man akala albasala wathuuma toon basal ruuxii soo cuna walkuraata waa basal shan nooc ka midoo basalbaar ay daba buuranoo weyn ma laha laakiin caleenteeda iyo dhumucdeeda iyo waxaase aad loo isticmaala fala yaqrabanna masjidana masjidkani uusan u soo dhowaanin fa ina almalaa'ikata malaaiktu aadamaha iska badaaye tata'adaa waxay dhibsataa oo ku dhib mudataa mima yata'adaa minhu banu aadam banu aadamku iyo basharku waxay ku dhibsadaanoo sinjiidha ama ur ah malaa'igtuna waa dhibaa marka malaa'igtu lama ogola in la dhibo aadamaha warkiiba joojiye wa can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu anahu khaaba inuu khudbeeye buu sheegay anahu khaaba yowma اljumca maalin jimcu muslimiinta u khudbeeye madiinu ka khudbeeye xilliguu muslimiinta madaxweyne u ahaa faqaala fi khudbati khudbo dheer oo masaa'il badanoo diinad uu kaga hadlay oo bulshada uu la hadlo oo waaniyey waxyaaba ay ka tageenna uu ku booriyey waxay xumaanay bulshada ku dhacana uu kala hadlay khudbadiisa waxaa ku jiray uusan halmaamin inuu yidhi uma intaa kadib innakum ayuha nnaasu dadow ta'kuluuna waxaad cuntaan muslimiina shajaratan laba geed bad cuntaanoo maa araahu maanan u arkin buura anugu ilaa khabiiatayn inay liitaan mooyeen laba geedoo wanaagsanayn khubtigana waa khubtigii abciga ahaa ee curfiga ahaa la dhibsado sanjiidh xun ur leh baa loo jeedaa khubigii taxriimka ah ee sharciga ah ma ah khubti curfi ah iyo khubti sharci ah kala jira yuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'ih khubdigaa lagu sheegay suurat اlacraaf waa khubdigii sharciga ahaa ee wixii ilaahay rasuulkii ay xarimeen ah kana waa maxay waa khubsiga curfigaayo waxyaabaha dadku ay dhibsadaan ee xalaashaba iska ah yaa jira sida basasha iyo toonta iyo waxyaabaha noocaasa waa xalaal laakiin urkooda la dhibsadaa marka way kala tahay khubdiga markuu saxaabigu ka hadlahayo waa kii curfiga ama luqawiga ahaa wax walba aadamuhu ay dhibsadaan yuusaban xaaraan noqonin xagga sharcige maa araahuma ama maa urahum ama ma arko ilaa khabiiatayni inay xun yihiinoo ur leeyihiin mooyeen albasala wahumaan u jeedaa basasha iyo toonta laqad ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahi baan arki jiray ama aan arkay idaa wajada hadduu dareemo riixahuma sinjiidhooda uu ka dareemo min rajul ruux muslim oo ku jiray fi lmasjidi masaajidka amara bihi wuxuu amri jiray nabigu in laga saara masjidka oo fa ukhrija waxaa loo saari jiray ila albaqiici xabaashii baqiic waa meel masaajidka u dhoweyd oo bannaana loo caydhin jiray waagi dambena xabaalo noqotay faman akalahumaa ninkii doonaya inuu cuno falyumidhumaa ha ku dilo dabkan karin ha ku dilo si wanaagsantuu u kariyo oo uu dab xoogla ku shido urkoodii ha dhinto kadib markaa asagu hadduu wax ku suugaysanayo hadduu wax ku iidaamaanba ha ku iidaanto rawaahu muslim xadiidkii jaabir waxaa ku yimid walyaqcud fii baytihi yuusan masaajidda noogu imanin goobahan ku tukanayn yuusan soo fadhiisanin muslimiinta iyo malaa'igta yuusan dhibin gurigiisa ha fadhiisto inta urku iyo sinjiidha xuna uu soo isticmaalay ay afkiisa ka dhammaanayso qaybtii marka dambe ilaa lidaruuran daliilkeedii muusan sheegin xadiidka muqiira bnu shucbaa ku yimid ood garanaysaan maalin maalmaha ka ah ayaan masaajidka nabiga kusoo tukaday buu calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu u soo dhowaado islaamay wuxuu dareemay basalaan soo curay inay iga soo urayso oo xuruuftaydiibuu dhibsaday markaasuu yidhi haddaad bahashaan soo cunto masaaida muslimiinta ha imanin dadkana ha dhibin markaasaan idhibu nabi allow aniga dhibaata ii geysa nabiga gacantiisa baan qabtay boggayga ayaan gacantiisa boggayga ku qabtay dhagax iyo waxay igu xidhnaa oo baahidartaan u xidhay buu nabigu dareemay markaasuu yidhi adugu laakiin dhib baa kuu geystay waxba laguma haysto ilaa lidaruura ninkii marka uun basashu nafba u geyso cuntaba ka dayay oo naftiisa ku ceeshaday salaadihii ka hadhlo odhan mahayo uu iska soo tukan laakiin intiina kale khiyaar iyo faakahaysi iyo waxbaa lagu dallacdaa iyo waa suugo iyo waa iidaan iyo u cuna waxaa laydinku ciqaabayaa iyo masjidka ma iman kartaan ilaa afkiinu uu bini aadamku kala noqonayo cinda ahli اlcilmi waxaa la mid ah oy ilxaaqiyeen nasku xukmimid basal iyo toon iyo kuraath waa mansuus shay walboo la cila ama la macnaa ayaa la mid ah xalaalba hadduu dooni ha noqdo sigaarka iyo jaadka iyo maxaa la mida culammada qaarkoodna waxay ilxaaqiyeen ruuxa afkiisu yiridka uu leeyahay uu soo yarsanjidha uu leeyahay afkiisu soo shiiro asna waa la mid hadday booga kugu taalo suuraysa waa la mid haddii sokoskaada uu asaguna ka badaranya basashi iyo ii sheegay maxaanku idhaahdaayey basashi iyo toontii iyo basalbaarka ka daran yahay waa nafsa shay haddaad u dhalatayba sinaan wax la yidhaahdo dadka aad u shiiraa ee dhididkoodu kaba yahay waxyaabaha kalena waa la mid eh, xulbadii baryahan waa daba taagantihiine wax idinka galay garan maaye waliba calaf u tahay xulbadu labtirkeedu waa la mid haddii laakiin idinku aad wax wada isticmaashaan oo isku soo suuraysaan oo nin walba walbaasha isticmaalo oodan isdareemaynin ka warrama idinku haddaydan isdareemaynin waxaa aad dhibaysaan malaa'igti marnaba lama ogolo ikhtiyaaran hadday tahay oo la doorton dhibaata idiin geyna sida muqhiira bnu shucub oo kale muslimiinta masaajidaha ku dhibina masaajidda waxaa lamida goobaha kale cibaadada la isugu yimaado dugsiyada qur-aanka jaamacadaha malcabadaha diinka lagu barto goobaha diinka lagu daraaseeyo ciidda meesha lagu tukado meesha lagu roobdoonayo goob walboo cibaado loogu kulmo ayaa masjidka la xugum ah basal iyo toon iyo kuraadna waxaa la xuguma shay walboo sanjiir aadamahu dhibsadaan leh haddii annagu aanan aqoonin kalluunka iyo howshiisa qolyaha kalluunka dhibsada uu dhiba lama tukan kartid adoo kalluun soo cunay meelahaasaad la aadaysa hilibgeel qolyo uu dhibaa jiro digaagii kaluun basa yaqaana aduun hilibgeel baad ka soo dharagtay way ku dhibsanayaan sinjiidhaada xaafadaada ku tuko intaad afkaadu edab ka yeelanhayo nafsa shay wey macaana cilladu waa maxay waa malaa'igtan la dhibo ama muslimiinta la dhibo goobta ku cibaadaysanaya goobaha aan goobo cibaada ahayn ma soo gelayaan suuqoo kale idinku afkiinna uray wada jooga hadda doontaan hawl noo taalla ma idinkaa idiin taalla iyo wanaagu waa la ys amray waa diin waa wanaaggii ummad diinkeenna ka mida ah, laakiin xukumka hadda nabigu ka hadlaayo wuxuu khuseeyaa goobaha iyo kulamada cibaadada meelaha lagu cibaadaysanayo ama diinka lagu baranayo waa in la xurmeeyo la qadariyo meelaha kale uu ka qiimo badan yahay waxbuu dheeryahay macnuhu waa sida muhimaddu waxaa weeye intuu nabigu caddeeyey waxaa la xugum cinda ahlilcilmi binaan cala atacliil faina almalaa'ikata tata'ada mima yata'ada banu aadam waxaa la mida ah shay walboo sinjiir khariban la aadamuhu u dhibsaday curfan ama boo kugu taallaba ha noqdo ama xanuun adiga ku haystaba ha noqdo masaajidna waxaa la mida goobaha cibaadada la mid ah baabu karaahaة الاxtibaaءi ywم اljumucaةi wاlimaamu ykhطb lأnnahu yجlib الnawma fayafuutu istimaacu اlkhuطbaةi wayukhaafu intiqaad اlwuضuء wuxuu baab yahay karaahaة اlاxtibaa doonyaysiga ama garwaaxaysiga in la kohdo ixtibaaga hadda waxaa laga wadaa inaad intaad jilbaha soo taagto aad maro oo kale dhabarkaada ku soo qabato cumaamadoo kale ood kadibna jilbaha ku qabsato ama labada gacmoodba aad lugahaada iyo jilbahaada kusoo qabsato karaahatu lixtibaa garwaxaysigii in la kohdo ama doonyoysiga yowma aljumcati maalinka jumcada walimaamu yakhtu imaamka khudbaynay imaamka khudbada u taagan labadada gacmood intaad dhudhummadaada ee lugeed ku qabato ama jilbaha ku qabato meeshaaas sidaa ha yeelin liannahu maxaa yeelay doonyoysiga ama cumumadlaq lagu idhdhabarkii laysku qabtay jilbaha ama dhudhummada yajlib wuxuu soo jidaa oo keena annawm hurdu keenaya meel fiican baad shiftaayo si fiican baad u fadhidaayoo adaa iscuskadayoo maraa kugu dheganoo hurdaa ku qabanaysaa hurdaduu soo jiidaa fa yafuutu waxaa tegayoo meesha ka baxaya istimaacu lkhudba wixii aad u timid waxyaabihii u waaweyna waxaa ka mid ah inaad khudbada dhegaysato salaadana tukato shuruuddii jumcadii oo dhan baa ku dhaafayso khudbadii baadan dhegaysanayn iyo wacdigii waanadii wayukhaafu waxaa kaloo laga baqaya ninkii garwaaxaysta intiqaadu lwuduu weysadiisa inay jabto neefi ka timaadeed mar haddaad seexataha hurdo timaado kontaroolkii baa dhumaya can mucaadi bni anas aljuhni radi allahu tacaala canhu ana nabiya sal slam naha ummadda wuxuu ka reebay can alxubwati waalxibwati xabwana waa la ahriyay gu in la kasiriyo iyo in la godaa caan ah godaalkaana caan ah xub waa la yidhaahdo waa ixtibaagi waa waad garanaysaan bay ila tahay maxaa lo odhan jiray garwaaxaysun baan u aqaanaa donyaysigu waxaan u aqaanaa marka madaxiyo minjo aad mar isku duubto laakiin qolyaa u yaqaana gaarwaaxaysi waxaad u taqaanaan doonyaysi yidhaahda soomaali waa nin walba afkii hooyadii bartaybu kuula iman hayaa nahaa nabigu mad wuxuu ka reebay can xubwati garwaxaysiga ywma اljumacati maalinka jumcada wlimaamu yakhطubu imaamka ummadda waaninayo khudbayn rawa abu daawud wtirmid waqaala waxay dhn labadaa imaam xadiiun xasan abu daauud xadiiun xasan maanan ku arag tirmidun baa xadiiun xasan yidhi ama abu daud xadiidka baabku u tarjamaysta wuu keeno ka aamusay wa qaala xadiiun xasan baana wanaagsan in la yidhaahdo waqaalabaa idiin dhigan mise waqaala idiin dhigan waqaala nimay u dhigan tahay qaala basa oo aliful taniya aysan wadan kitaabkiina fiican abu daud ba wariye wtirmidi tirmidi wuxuu ihi xadiiun xasan sidaa uu tirmidi sheegay baad moodaa xadiidku inuu yahay wadaadana way daciifiyeen alkhaaabi macaalimu sunankiisa iyo ibnu mundir awsadkiisa iyo cabdulxaq alishbili fi alaxkaam alwusta iyo ibnu qaطaan alfasi fi bayaan اlwahmi wاliham alwaaqicayni fi kitaab اlaxkaam wadaadaha dhowrkaa xadiidku sanadkiisa waa daciif bay yidhaahdaan way daciifiyaan waxayna ku haystaan wadaad lay abumarxuum ayaa xadiidka wariya can sahl bni macaad bni anas can abiihi abi marxuum can sahl bni anas can sahl bni mucaad can abiiho mucaad ibnu anaska hadda aad haysaanee saxaabiga ah saxaabiga de muran ma laha wiilkiisa mucaad ibnu anas sahl ibnu mucaada far baa ku godan ardayga ka qadanaya abumarxuum ana far baa ku godan gebagabaduna abumarxuum waa nin saduuqoo zaahid ah saduuq zaahida weeyo bal lagu yaqaano mashhuurun macruufun biijaabati dacwa waliba baryadiisii iyo dacwadiisa la aqbalo hadu ilahay wax weydiisto waa heli jiray ninkaasi asagu waa roon yahay ama sahal ibnu mucaad oo taabiciga xadiidka ka qaatay aabbihii ah asagu sida raajixa waa nin saduuqo xasan alxadiid laa ba'sa bihi waxaa un daciifa marka ardayga daba taagan asaga uu yahay nin la yidhaahdo zabbaan ibnu faa'id aafadu zabbaan bay ka timaadaaye wadaadkan sahl ibnu mucaada dhib ma qabo riwaayaatu zabbaan ibnu faa'id can sahl ibni mucaadin baa daciifo munkara cinda ama wadaadka sahla riwaayatu can abiihi laa basa biha intaa inaad ila fahanteen baan saa darteed xadiidkan abu daauud iyo tirmid ay xoojiyeen tirmidina wuxuu ku xoojiyey bitasriix abu daudna wuxuu ku xoojiyey bisukuuti calayh uu ka aamusay u tarjamaystay intuu u tarjamaystay baab ibnu khusayma saxiix yeelay fii saxiixihi ibnu khusayma waa saxiix buri fii saxiix kadalika alxaakim xaakimna uu saxiix yeelaa ninka la yidhaahdo tirmidi asna waad marteen ikhtilaafa ahlicilmina wuu soo guuriyaa xagga marka iiga xadiika fiqiga xadiidka oo tilmaamaya in nabigu u diiday ruuxa muslimka inuu garwaaxaysto ama cumaamad iyo goodhabarka iyo jilbaha uu ku qabto oo ku xidho khudbadoo socota ninka la yidhahda isxaaq duraawi wuxuu soo guuriyey an cawaami ahlicilmi inaan karaha uusan ahayn oo uu bannaan ibn mundir fii kitaabi alawsad wuxuu soo guuriyey akaru ahlicilmi waxay ku tageen min asaxaabati wاtaabiciin inaan dhib uusan lahayn abu daa'uud sunankiisa markuu xadiidka keena u tarjamaysto wuxuu yidhi waxaa qabay ixtibaagu inuu bannaanyay imaamku khudbaynayo aad garwaaxaysan karto ama jilbaha aad ku soo qabsanto mare iyo cumaamad oo taa doonto u fadhiisan karto culummado dhan baa ku tagay bu saxaab buu tiriyey taabiciin buu tiriyey axad diiday oo salafka waxaan ka warinaa buu nin lehad cubaada bnu nusay ninkaa besaan ka haynaa buuhi laakiin tirmidi asagu waa ka daqiiqsanaa wadaaddaha isxaam bn rahuuya iyo ibnu abu daawud buu ka daqiiqsanaa tirmidi wuxuu yidhi bacdu ahlicilmi waa kohday oo xadiidkan macnihiisa ku dhaqmay markaasuu sheegay jamaaca min ahlilcilm tirmidi sidaasuu asagu maray xadiidka marka macnihiisu taxriim ma faa'iidaynaye am karaahu waa la kohdaa inuu sugan yahay xadiidku xasan yahay aynu ku dayno doonyaysigu ama garwaaxaysigu imaamka khudbaynaya maadaama weysadanu ka jebin karo hurdana ay ku qaban karto gacmuhu markaad gacmaha ku garwaaxaysatana dhib kalaba ka iman karo hadday gacantu ku fakato hurdo ku qabato ninka garab fadhiya waad faragorgoraysaa ilkahaad ka daadinaysaaba inaad yadaal laga yaabaa waa halis dhibaato kalebaad soo adoo hadda sidaa hadday duku qabato gacantan fag bay leedahay tanna way fakanaysaa wadaad baad sanburuuqda jebin kartaaba dhibaato kalea ku jirta waad ogtihi howlahaasoo dhan marka waa karaaho ee taxriim ma ah waa adiiku la yidha wuu sugan yahay abu daawuud xadii buu xadiikan ku xujiyey ka xoog xagga sanadka oo uu ka wariyey camnu shadaad shahidtu maca mucaawiyata bayt almaqdes maqdis fajamaca bina fanadartu faida jullu man fi lmasjidi asxaabu اnabiy fara'aytuhum muxtabiin buuri sayidina mucaawiya xilliguu amiirka ahaa maalin maalmaha ka mida baytulmaqdis oo yuhuudda hadda haysato salaad jumcaaan nagu tujiyo noo khudbeeyey isagoo khudbaynaya ayaan dadkii muslimiinta saa'isha oola raacay buuri dadkii masaajidka ku tukanaya badankood saxaabay ahaayeen xerta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam badankoodna way garwaaxisnaayaan buuri nin cumaad xidha nin go' xidha nin gacmihiisa garwaaxaysta wlimaamu yakhub wax ku inkirayna ma arag buuri imaamkuna waa khudbaynayay xadiidkaasuu marka abu daawuud daba dhigay xadiidka markaasuu walam yabluqnii ana axadan karihaha ilaa cubaad bnu nusayd ninka keliyaba kooday marka inay bannaan tahay laakiin laga wanaagsan yahay ku xambaar xadiidka eh, xukumkiisa sida aynu ku dayno wax qaba marka inuu yahay xaaraan ma jiro ahlucilm wuu bannaan yahay bilaa karaahatin iyo oo loo badan yahay karaaha la'aan bay bannaan tahay sida loo badan yahay ah. iyo waa la kodaa laakiin way bannaan tahay culmo yar ay qabaan uun aan ku dayno baabu nahyi man dakhala calayhi cashru dilxija wuxuu baab yahay reebidda laga reebay ninka ay u gashay tobanka dilxijo bisha carafa marba hadday bilato xaggana aad doonayso inaad carafaysato neef aad gowracdo waxaan laguu ogolay baabu nahyi man dakhala calayhi cashru dilxija wa araada xaggana damco oo doonaya an yudaxiya inuu carafaysto can akhdi shayin wuxuun inuu taabtay in laga reebay oo min shacri timihiisa ah aw adfaari ciddihiisa ah wa fii riwaaya xadiidku uu leeyahay basharatihi xadiidka ku timid basharada basa cidyaha iyo maaha timaha base xataa jirhkaada inaad wax ka goyso haddaa inaad ataa xubin isgoysood isasho sug intaad ka carafaysanayso haddaa doonto far inaad iska goyso u kaadi xataa haddaad hilib kaa soo baxay iyo inaad jarto u kaadi adoo dhammaystiranoo xayaayugana oodahada wate iska carafee si jidhkaadoo dhanba ilahay naarta oga xoreeyo kadib haddaad xiranaysa iyo haddaad gaabsanaysaba aday kuu taalla xataa yudaxiya ilaa uu ka carafaysto neefka u gowraco can umi slm radi allahu tacala canha qaalad hooyadan waxay jiri qaala rasul la sal slm man kaana lahu dibxun ficlun bimacnaa mafcuul man kaana lahu dibxun ay madbuuxun ninkii neefu gowracahaya yadbaxu uu gowracayo faidaa halla hilaalu dilxija bishii dilxija hadday bilato falaa yaakhudanna yuusan goyna ama qaadin min shacrii timihiisii walaa min adfaari cidiyihiisii walaa min basharatii baa kugu jirta shay-an riwaayada qaarkood xataa yudaxiya ilaa uu carafaysto neefka oge rawaahu muslim nahyiganna waa nahyu karaahatin ee taxriim ma sida loo badan yahay dad yar baa taxriimka muslim udxiyadu mawaajibba mise waa sunno kutubulfiqhiyaadka ka muraajaceeya iyo kutubtii sunankeen soo faahfaahinay waxaa loo badan yahay inay sunno tahay oysan waajib ahayn jamaac min ahlicilm waxay ku in la carabaysto la duxaysto waa waajib bay ku tahay ruux kastoo heli kara nisaab zaka ah afartan adha haysta shan alaadoo geela heli kara soddon lo heli kara ama lacag dagaysa haysta ruuxay zaka ku waajibaysay sanadkii inuu hal mar bisha carafo duxaysto waajib bay ku tahay jamaaca ku tegay abu xaniifiya khayrkii ay ka mid yihiin jamaca ahlkuufa sufyaan athawri uu ka yahay culammada dhowra qaba oo masale sahlan ma aha laakiin abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliy khulafaa raashidiin sidaasay qabe inaysan waajib ahayn oy sunno tahay abubakar iyo cumar ayagu awoodi karay ka tagi jireen mararka qaarkood mana waa carafaysan jireen markii la weydiiyo layidhi maxaad oga tagtaan mararka qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaanu ka baqaynaa caamada qaarkood inay u qaataan inay waajib tahay ilahayna ummadda kuma waajib sidaasay odhan jireen almuhim waa shay wanaagsan cillada loo diidan culammadu way cadeeyeen aaaarna way ka fahmeenoo waxaa weeye jidhka adoo xayaayuganoo cidi iyo faliidh ka maqnayn inaan intaad gowracda neefka ilahay naarta uu kaa la raba ila neef dhammaystiranoo buuxa oo badqabo yaad ku carafaysanaysaa shayga carafada ganla shuruud gooni uu leeyahay fiqyaadkaad ku muraajacaynaysa adna saasaa lagaa rabaa tafaa'ulkaas weeye intaad ka carafaysan ee neefkaad ka gowrici ma muxrim baa tahay mise xalaal baa tahay waa baxdi kaleo aad loogu dagaalamo sida ijmacan la soo guuriyena hawsha karaahun baa laysku hayaaye axkaamtii muxrimka ma qaadanaysid baabu nahyi can اlxalifi bmakhluuqin kaالnabiyi wاlkacbaةi wاlmalaaئikaةi wالsamaءi wاlآabaaءi wاlxayaaةi wاlruuxi wاlra'si waxayaaةi الsulطaani wanicmaةi الsulطaani waturbati fulani wاlأmaanaةi wahiya min ashaddiha nahyan wuxuu baab yahay baabkan ku saabsan yahay axadaan alla ahayn in lagu dhaarto inaan la ogolay oy xaaraan tahay ilaahay axadaan ka ahayn in lagu dhaarto inay xaaraan tahay bay nusuustu ku caddahay waana sida madhabka shaaficiga muctamadkaa cinda alxanaabila muctamada wakadalika cinda alxanafiya ee muctamadka ama almaalikiya almuctamadatu cindahum waa alkaraahatu qurtubi wuxuu yidhi asxaabtaanadu waxay dhahen waa karaaho nusuustuna waxay tusaysaa taxriim wakadalika qaadi ciyaad ragga muxadiiinta ee ayaga fuqadooda ah way dareemeen axaadiistu iyo madhabkoodu inuu isdiidan yahay laakiin xoogo waxaa ka hoos baxday maalig iyo salafku hadday karaaha ku dhahaan taxriim bay ka wadaan hawsha inay fahmaan bay ahayd abu yuusuf alqaadi baa ka hadlay fi raddi cala alawsaaci caddeeyey maxamed xasan sheybaani baa caddeeyey salafku hadday ku dhahaan wadaadihii dambe iska bajooji ibnu qayim iyo qaraafi iyo howlahooda ay dambeeyeen ragga horaaba cadeeyo qarnigii labaad ahaa hadday salafku karaaha idlaaqaan masaa'ilka khilaafiga ee ijtihaadka karaaha ku yidhaahdaan waxay ka wadaan waa mamnuuc xaaraan wey laakiin way afgobaadsadeenoo aayadda qur-aankayd bay ka cabsadeen walaa taquulu lima tasifu alsinatukum اlkadib hada xalaalun wa hada xaraam wixii nas qaci aale unbay xaaraanta caddeeyaanoy carabka ku dhajiyaan hadday masladu masle ijtihaad ka furan yaha ama khilaaf saaiqa ka furan yaha ama adilada laysku haysto ama dalaalada xoogow laysku maandhaafo ayaguna ay qabaan ay la xoog badan tahay shaygu inuu xaaraam yahay carabka xaaraan kumaysa dhejin jirin waxay odhan jireen waa karaaho akrahu waa makruuh laa yucjibunii ma fiicno laa tafcalu intaasay ku gaabsan jireen marka karaaha markay salafku sheegaan ha moodin karaahadii mutaakhiriintee ahayd karaahatu tanziih abadan marka muctamad اlmadaahab waxaa weeye muctamad اlmadaahab madaahibta afarta aba in taxriimka xoog badan khilaafna waa ku jiraa fii kulli madhab nusuustan waad arki doontaan baabunahyi reebidda iska reebay uu baab yahay can ilxalifi bimakhluuqin in lagu dhaarto uun uunka alla ka mid a ah. malag noqoya rasuul noqoya inaan la ogolayn sida suubanahoo kale waalkacbati beytka ilaahaye xaraamka ah wاlmalaaئikati malaa'igtoo kale wاsamaa'i cirkay wاlaabaa'i duqaydiina dhaloo kale wاlxayaati noolosha noolosha waxayaati rasuulilah binu ku dhaaran jiray aan geriisa ana maqal iyo wاruuxi nafto lagu dhaarto wاra'si madaxa lagu dhaarto waxayaati sulطaan boqorka noloshiisa lagu dhaarto wanicmati sulطaan waxay doonaan ba iskaga dhaaranayaan iyo suldaanka galladiisa madaxweynaha galladiisa iyo abaalkiisa wa turbati fulaan caradii hibil laga abuuraan ku dhaartaye maxaa naga galan annagu iyo meeshaad cagta saartay wاlamaanati xilkiisaan ku dhaartay wey ammaanadu xil wey soomaalida way taqaanaa xoog iyo xilay ku dhaartaan xoog iyo xiniyaay ku dhaartaan qoor iyo xeray ku dhaartaan may u kaadeen nimankaa daraawiishta warkooda qolihii dhulbahantuu sheegay wuxuu leeya wejiga alle wejiga ku dhaaran jireen ustaadkana waxay u jeedaan sayidka in cabdilla xasan raxmat ullahi tacaala idan waxaasoo dhan wاlamaanati wa hiya ammaanaduna in lagu dhaarto min ashaddiha arrimaha la soo sheegay midda u daran weeye nahya waxyaabaa ugu daran xagga nahyiga reebadday ka mid tahay maxaa yeelay ammaanadu waa xil iyo takliif adiga lagu saaray wax lagu dhaarta maaha ammaanada marka waa dhowda yiman aan tagay baan ku arkay waxaasay ku dhaartan ammaanay ku leeyihiin ammaana dhaar u tahay waxbaad u sheegi ammaana wallahi meeshu kudhihi lahaa ma ba ma allah kugu ammaanu ku leeyaha ammaan haddaad tirada u dhaaratay uu kaa dhaqaaqahay وcan بn cmr radi اllahu tacalى canهuma can s sm qaala wuxuu in اllaha tacaalى alla weyne yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabbaa'ikum aabbayaashin awyaashin somaliduna way ku dhaartaan aabbayaashin watan aabbahay waaya watan hooyada waaya welad iyo walaal la'aan arxan iyo aqribaan la'aan bay ku dhaaranhayaan wax ay daynhayaan ma jiro an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabbaa'ikum watan walaalka waayaabay gabdhuhu ku dhaaranhayaan ila walaalka ayaga ku weyne gabar walaalla'aana socon mayse an taxlifuu biaabbaa'ikum aabbayaashii inaad ku dhaarataan bu rabbi idinka reebay faman kaana xaalifan ninkii dhaaranaya ee hadal uu sheegay ama xaaje inuu dhuujiyo xoojiyo doonaya falyaxlif bilaahi alla weyne ha ku dhaarto aw liyasmud amaha ha shibahska yidhaahdo hadalka ha sheego dadku ama ha rumaysteen ama haddiina iyaga u taallaado maxaa kaa galay maxaa ku daba dhigay warawshu waa sidaa sidaa ku dhaaro iskaga wadhaqaaq ma maxkamad baan saaranahay maxkamad miyaan jooga anugu maxaa daba dhigay muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fi saxiix riwaaya saxiixa bukhaari ku jirta ku timid saxiixaanka ku faman kaana xaalifan ninkii dhaaranaya falaa yaxlif ila billaah alla weyne ka ahan yuusan ku dhaaranin aw liyaskut ama shibha iska yidhaha iska can cabdiraxmaan idan waa nahyi sariixa oo yimid axadan alla ka ahaynba ilaahay inuu idinka reebay nabigu ma dhihin anaa idinka reebay muxuu ina allaha yanhaakum alla idin diiday inaad ku dhaarataan axadan asaga ka ahayn maxaa loo diiday dhaartu waa shay la weyneeyo wey bini aadamku makhluuqaadku axadka agtooda ku weyn ee wax ka weyn uusan jirin ayagaa agtooda say aaminsan yihiin bay ku dhaartaan idan alxalifu waa tacdiimun lilmaxluufi bihi waa weynayn iyo qadarin axadka aad ku dhaaranaysa aad weynanaysa idan haayatu tacdiimna ilahay baa khaas la ah wa tacaala haayatu tacdiim markaad tacriifinayseen qeexayseen cibaadadu maxay ahayd waa nihaayatu tacdiimi liman yastaxiqu biamrihi ilaahay cibaadadiisa haayat taciim weynin meesha ugu dambaysa u sarraysa allah mudan subxaanahu wa tacaala wixii tacdiima marka makhluuq la weyneeyo laba mid un weeye inuu ilaahayna faray iyo inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uusanna farin marba hadduusanna farin haayatu tacdiim allah iskale lama ogolo waa shirki akbara ama asqar ha la joojiyo wey alxalif dhaarna agteedu cinda alcarab jaahiliyatan wa islaaman bal bini aadamka oo dhanba nin walba afkiisu ku dhaartaay bini aadamoo dhanba dhaartu agtoodu waa shay la weyneeyo oo ruuxa ku dhaaranaya iyo ka loo dhaaranba agtooda ku weyn oon meel loo dhaafa lahayn baa lagu dhaartaa arkaanta xalifka iyo qasamkana habeen dhowood baa idiinsoo sheegay maxluufu bihi waa shayga aad ku dhaaranaysaad cuskanayso oo kale ah wallaahi iyo bilaahi tallahi baad leedahay axadka aad ku dhaaran eed cuskanayso eed hadalkaaga ku xoojinayso ayaa waxaa leedahay maxluufu bihi shayga aad ka dhaaran ama aad ku dhaaran samayntiisa ama sheegidiisa aad xoojinayseen waxaa la yidhahdaa maxluufu calayhi wallaahi inaana waxaa maqal baad leedahay wallaahi inaana waxaa samaynaynin wallaahi inaanan yeelin inaanan yeelin iyo samayn mahayo iyo waan samayn maxaa la yidhahda kaas isagu maxlufu calayhi wallaahidana waa maxay waa maxluufu bihi wixii meesha ka dhacayna waa maxay xalif baa la dhaar baad samaysay aduguna xaalif baad tahay aduguna dhaaranhaya xaalif baad tahay arkaanta afartay leedahay marka waa inaad kala fahanto man xalafa bikayr illaahi faqad ashraka waa markaad cuskato axdan alla ka ahayd sida ammaaniya nabi wa ilaah iyo diinta somaali way yaqaanaan ilaah iyo diintay ku leeyihiin diintu marna dhaarta way ku guntami oo qur-aankaa laga wadaa marna ruuxa dhaqankiisa iyo camalkiisa diin iyo daaca laga wada taana waa makhluuq lama ogolo maaliki yowmiddiin waa maxay soo makhluuq ma ah makhluuq way diinkaas ama xisaab ka dhiga ama qiyaamo ka dhiga ama abaalmarin ka dhiga dhib ma idan waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala ahayn ama sifatiisa aan ahayn sawaun sifatu daad ha noqoto ama sifatu ficline waxaa weeye laguma dhaaran karo an cabdiramaan bn samr radi allahu tacaala canhu qaal rasul la sal slm laa taxlifu ha ku dhaarane biawaaqi kuwa xadgudbay biawaaqi jamcu طaaqiya walaa biaabaa'ikum aabbayaalkiina ha ku dhaarane rawaahu muslim aلطawaaqi waa jamcu طaaqiyatin la min aطawaaqi jamcu طaaqiyatin muxuu uu kuu leeyahay aلطawaaqi waa jamc mufradkiisuna waa طaaqiya awaaqiid waa jamc mufradkeeduna waa taaquud way kala duwan yihiin taaquud oo mufrad ah iyo awaaqiid lagu jamciyaa taaqiyo mufradana awaaqi baa lagu jamciy way kala duwan yihin saasuu raba inu kuda waa masdar oo ku yimid calaa faacila taaqiyadu waa masdar ku yimid calaa wasni faacila waxaana laga wadaa duqyaan sanamkan la caabudayo ayaa wuxuu yahay wey asagaaba xadgudbay qudhigiisu muxuu xadgudbay hadduu yahay makhluuq aadamuhu yidhi caabudan hadde warkiisu waa cadyahay hadday ummaddu adoon miskiinahoo saalixay ummaddu ku xadgudbeen sida sheekh cabdiqaadir jilaan oo kale uu yahayna dadku sabab oogu noqda inay ku fidnoobaan oo aafadu dadkay ka socota isagu waxba looma haysta laakiin min baabi tasabub baa laga eegaya waa sabab keena in la xadgudbo ama ilaahay subxaana wa taala hayr ilaahay la garab dhigo wahiya awaaqidii l nabigu uu sheegay laa taxlifu biawaaqi uu yidhina an asnaam wey waa alasnaam sanamyaha wey wa minhu lxadii xadiikaa kamida xadiidka ku yimid aaqiyadu inay tahay mufradkii awaaqi haadihi aaqiyatu dawsin lafdiga haadihi aaqiyatu dawsin xadiid ku yimid ma arag laakiin saxiixaynka oo bukhaariiyo muslim waxaa ku yimid xadiii abi hurayra inuu nabigu yidhi laa taqumu saacatu xatى taطaliba aliyaatu nisaaءi dawsin xawla di اlkhalasa wahya طaaqiyatu dawsin wadulkhalasa طaaqiyatu dawsin baa ku timid xadiidka nabig wuxuu ihi qiyaamadu dhici mayso ilaa dumarka reer dows ay sanamkoodii ku dawaafaan ay ku dul wareegaan sanamkee sanamkii dulkhalasa la odhan jiray wadulkhalasatina waa taaqiyatu dawsin nimankii reer daws baa filjaahiliyati caabudi jiray sanami caabudi jiranoo geed ku yaallay wey waagii dambaa nabigu u diray saxaabo lasoo baabi'iyey wadaadka muxaqiqa hoosta xadiidka wuxuu u tiiriyey bukhaari muslimna wuu ku jiraa muslimna wuu ku jiraa buu kaga jira isku xadiid wey abu hurayra iyo abu hurayra ka wariyaan bukhaari filfitan buu ku wariyaa muslimna filfitan waa ashaad isaacu ku wariyaa isku meel bay ku buu kaga jiraa muslim inuu wada tiriye ay sanamhum taaqiyatu dawsin maxaa laga wadaa sanamkii reer daws mooye iyo macbuud markay caabudi jireen wa ruwiya fii hayri muslimin muslim hayrkii waxaa lagu wariyey xadiidkan biawaaqiid oo ah laa taxlifuu biawaaqi meesha ahayd biawaaqiiti oo jamcu aaquutin ah jamcu taaquut wa huwa shayaanu wasanam taaquutkuna waa shaydaanka iyo sanamka bimacnaa asnaamta waxyaabaha lagu dhaaran way kala duwan yihiin sanam shay ilaahay khayrkii la caabudo haddaad ku dhaarato can qasdin fa anta kaafirun bilijmac kala fahma hawsha iyadaa shay ilaahay khayrkii la caabudo ka sanamin wa kallaata waalcuzza wa manaata naa'ilo isaaf iyo wixii la halmaala waxyaabahii soomaalidu caabudta qaybo ka shayga ilaahay hayrkii la caabudo haddaad ku dhaarato can qasdin wakhtiyaarin fa anta kaafirun biijmac lmuslimiin ijmaacana waxaa soo guriya alqaadi ibn alcarabi fii sharxihi wadaadorna waa ku taageersan yihin waa runtii dad rag waa guursha taasi waa masalo wixbaa kala duwan maxluufu bihigii aad ku dhaaranaysay hadduu sanam iyo macbuud min duuni illaahi uu yahay xagganna aad u qasdaysa inaad waad ku gaaloobaysa diinkaad ka baxaysaa haddii laakiin aad ku dhaarato waxaan sanam ahayn ama aan la caabudo aad ku dhaarato waa hirki aara waa shirki asqara sida raajixa ah sida aabbaha oo kale ayeyda oo kale kacbadoo kale nabigaoo kale waa alxalifu bikayr illaahi oo qasad ah iyo ikhtiyaar shayguna uusan ahayn hmm sanami wix ilahay hayrkii la caabudo uusan ahayn waa shirki asqara shirki asqar waxaa loo jeedaa waa kabiira min alkabaa'ir shirki asqar marka la sheega hamoodina dembi yar waa dembi ka oo ka khatarsan ruux muslim in la dilo waa dembi ka in la zinaysto waa dembi ka riba in la cuno dunuubta u weyneed muxsanaad in la qadfiyo cuquuqulwaalid dembi ka weyn shirku asarku waxaa laga wadaa diinka lagaga bixi laakiin waa dembi culus baa laga wadaa yaan la fudaysan taa inaad ila fahanteen bay ila tahay saddexaad haddaad ilaahay khayrkii ku dhaarato ama sanam la caabudo ha noqdo ama waxaan la caabudin ha noqdo bini aadan aad ku dhaaratay ama makhluuq caadi aad ku dhaaratay carabka una kaa dafan u qasdin kufri asqarna maaha akbarna ma ah sidaas u kala fahma maxaa yeelay suuratulficli baa lagaa helay maalan saxaabada qaarkood maadaama ay ku soo koreen oo caadi dhaqan u ahay ilahay khayrka inay ku dhaartaan dhawaaqid ku dhaartaan aabbaashid ku dhaartaan waagii dambe ay islaameen mararka qaarkood bacdu saxaaba intay ishafeen oo isilmaameen ninka wadaadka miyi ku soo koray ilaa uu ka bislaanhayo oo si fiican loo kurmatirtirhayo oo suusuubi ka noqon hayo laga yaabaa inuu xiliis ku dhaarto xilaayo dalaaqan yidhaahdo xilaayo dalaaqan baanan yeelayn wuu isiloobahaya soddon sanu xilaayo dalaaqan ku soo dhaaranhayo ma saddex beri baa lagaga tirtiri karaa carabkaa kaa dafahaya oo shiree midugu wey weyn ma wada islaama ma maqasheen awshuu weeye waxbaa kugu harhayo meelaha luqluqa kugu jiro oon weli kaa soo dhicin ruujimadu inay kaa soo dhammaatay iyo waabayadu wakhti bay u baahantay wakhtiga intaan la gaadhin almuhim haddaad ilaahay khayrkii ku dhaarato qasad iyo ikhtiyaar oogu dhaarato shayguna uusan ahayn sanam iyo mima yucbadu min duuni illaahi waa shirki asqara haddii ikhtiyaar iyo qasad aad oogu dhaarato wax ilahay khayrkii la caabudana kaafir baa tahay biijmaaci lmuslimindiinki waad ka baxday toobadkeed haddii carabku kaa dafo sida hadda laqul yamiinkaoo kale wallahi inaan yeel wallahi inaan israacina wallahi inaan soo wada qadayna wallahi inaan saa dhihin dhaaroo ma qastaysa carabkaa bartay midaasoo kaleoo sabqulisaanka ah laguma gaaloobo diinka lagagama baxo kufri asqarana ma aha walaa shirki asqara ma maxaa yeele maxaa la waaye manaadu takliif suurat اlxalif baa la hayaa mooye xaqiiqat اlxalif lama hayo markuu ruuxan wallahi leeyahay inuu wax weyneeye ma rabo inuu dhaarta ma doonayo ee waxa weeye waxaad baratay waa baaska carabkii baa ka dafay waa sabqu lisaan takliifkana waxaa loo shardiyaa ruuxu inuu caaqil yahay marka labaadna falkan samayntiisa uu qasto u fiirsada falka samayntiisa inuu qasto yaa shardi ah shardi ma aha waa inuu qasto inuu gaaloobo kala fahmaho labadaas falkan inaad samayso oo weedhan ka soo baxdo oo dhaarato may aad doonaysay maya marka iyada kufri asqarna maaha walaa abarna maaha saddexdaas suuray kale yihiin masaailku marka isku meel ma aha midna waxaan leenahay kufri baan lama helin dhaar baan la helin yeelay qasad baan la midna waxaan leenahay dhaarti baa la qasadna waa jiraa ilaahay khayrkii baad cuskatay sanan baad weynaysay fa kaafirun biاllahi اlcaiim midna waa shirki aslan saasay kale yihiin muhimmaddu waxaa weeye ilaahay baa tacdiimkan khaaska ah mudane rabbi subxaanahu wa tacaala xaqiisa yaan uun kale la lagu dhereerin xurma iyo iyo qadarin weyna allah iskale iyo cidduu ilaahay uu siiyey laakiin tacdiimkoodu ma keenayo in lagu dhaarto inta hore way inta dambena waa shirki inta hore waa tawxiid inta dambena waa shirki ilahiy rasuulka dad ku dhaarato tawxiidun wa shirkun wey inta hore ajir ba lagaaga qori inta dambana waa inaad ka toobadkeento dembi weyn wey وعن بريد بن حساب الأسمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة inta hore hadday tawxiid tahay inta dambana ay shirki tahay soo kama dhicin meesha iyadaa inay kulmaan shirki iyo iyo islaam ama ay kulmaan shirki iyo tawxiid ama ay kulmaan kufri iyo iimaan waljamcu bayna annaqiidayna waa mustaxiilun caqlan wa naqlan wa curfan warkaa maxaad ka leedihiin warkaasi saxma waa baail waxaan kulmi karin een meel iskugu iman karin ee ruux bini'aadana uusan hal mar ku tilmaanaan karin waxaa weeye shirkiga weyn iyo islaamnimo saxiix ah haddaad muslim ahayd oo islaam u asaxay oo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah intaad tidha addiinka soo gashay oo islaamnimo ku asaxday haddana aad shirki weyn ku dhacdo islaamkii buraya lanna islaamka iyo shirkigu akbarkaa waa naqiidaan way iska soo horjeedaan ma kulmi karaan waa dab iyo biyo waa liin iyo caano waa bisid iyo jiir iyo dooli wan iyo waraabo wey ma kulmi karaan hadduu islaamnimo horreysay oo shirki akbar uu ka daba yimaado haadba haadkici wey haadba haadkici booskay isu banneeyaan gaalnimaa horraysay ilahay khayrkii baad caabudi jirtay diinka islaamkaad soo gasho waa tawxiisat waxaan leenahay muslim baa tahay walislaamu yajubu maa qablahu wixii horoo dhanna daadkaa lagu darhayaa waxaan kulmi karin waa alslaamu اlmuctabar wاshirku اlakbar aliimaan الsharciyu wاlkufr اlأkbar laa yajtamicaan iimaanka muctabarka qaydka muctabarka waa maqsuud qaydka alakbarna waa maqsuud fahma aliimaan اlmuctabar maxaa laga ixtiraazaya aliimaan اllugawi iimaanka lugawiga ah iyo kufriga akbarka way kulmi karaan wmaa yuminu akaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun iimaanaan waxba tarin oo u asaxaynin wey oo altawxiidu aliimaanu biاlrububiyati wاlkhaaliqiyati wاlraasiqiyati wاtadbiiri wاlmulki wاtasarufi fi اlmakhluuqaat abu aalib abulhabba waa yaqaaneen cabdumualibba waa yaqaanay kaa diin laguma soo galo iimaanka maxaa loo yaqaana aliimaan اllugawi marka aliimaan اlmuctabaru sharcan laa yajtamicu fii xaali min alaxwaal he bilkufr اlakbari aw shirki اlakbar ilaahay baa diiday walow ashrakuu maratan waaxida la xabita canhum ma kaanuu waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluhu man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu man taraka salaata faqad kufri akbar ah iyo iimaan muctabara marna ma kulmi karaan ninkuu yidhaha way kulmi karaanna inuusan islaamka fahansanayn diinkan uusan soo gelin taad ku dhaarato tawxiidka u qabo warka miyaad fahanteen islaam muctabara iyo shirki akbara ma kulmi karaan ninkiidhaa way kulmi karaan waxaad tidhaahdaa kitaab carcaar leh waxaan ku marahayaa inaan weliga islaam fahmi diinna aadan soo gelin leanna wuxuu maxaa yeelen soomaali libaxnimaan baa he lex ku yidhi libax baan aqaanaa awa baa tidhi dameerkaa fulan waka waka libaax baan aqaanaa buu kuhi tilmaan baa tidhi bahalkan dhagaha dhaadheeree burburta ku haya xaarka dadka cuno soomay haraaqda dadka ku laayo ku yidhi maxaad leedahay ma aayad qur-aanood u baahanta iyo xadiis kuu sheegaa ninkaa inuu libax yaqaanin inuusan aqoonin hawshaa fahma waxyaaba aad caqlina ku garan kartaan oo iska fitri aan ka hadlaynaa maaha aayad idinkama baahni islaam waa maxay maa huwa alislaam iyo tacriifiya io qeex bal islaam muxuu yahay ilaahay keligii oo loo hogaansamo ilahay keligii oo la caabudo alslaamu huwa alstislaamu lilah wlmuslimu huwa almustaslimu lilahi la liayri baad leedihi suusan ma dhahaysaa hadhowna mushrigii tilmaam maxaad tihahdeen mushrig waa almustaslimu lilahi waligayri macan say u kulmi karaan hata ninkan keligii ilahay keligii buu caabudaa kadna waxaad tidhi awliya alluu caabudaa ninkan awliya allaba waa caabudaa baa tiri ninkan ilaahay keligiibu baryaabaadaa jiri kana waxaa tidhi ow jaamaca ah, he awliyada iyo ambiyadii ilahay buu wuu labada nin misku xukun noqon karaan intaa ma waxay u mise fahm bay idinka rabtaa keliya inaad waxa laidiin sheegi aad fahantaan soomaalidaani saniintan baan isku haynaa waxa kaloo dhan waa iska falsafo iyo rag iska dhicin iyo xag iska joogsi weeye laakiin waxaa weeye waa ruuxii muslimka ahaa waa muslim dhaha kii gaaloobay waa gaal dhaha labadaana yaan isku milin yaan laysku labin isku meel ma wada geli karaan isku akhar isku meel tegi mahayaan adduunkana isku xugu ma ah intaa ninkii fahmi waaye waxba islugoyn riyaad saalixiin waxba idinku lugoyn salaadna yuusan tukan laga aqbali maayo waxba kama jiraan waa fahma maxaad muslim ku tahay ood yuhuud kaga duwan tahay iyo nasaaro iyo kristan iyo abujahl maxaad kaga duwan tahay allihii khaaliqa ku abuuray keligii inaad caabudo haddaad leedahay alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyala keen sidii nimanka reeba fatan ku maray iyadoo meel ii sheegee war maxayd meeshii garbadii sheekh bashiir baa hadda hor ii sheegay magaceeda waa iloobaanowey gabriilay miyay ahayd dhanaba miyay ahayd ukuka ki ceel yaroo xaran oo biyo yarbay hala irmaana ka waraabsanhayo innagoo geeddi aan maray waan yadoodu istaagay waxay qaadahayeen baa intaa ka qabta alliya allow ambiyaashow owliye allaay ilbiyalake ilbeley waa la oomaye geelan ilbiyalay yooga fadhiyaa geelu ilbeliyuu ka rabaa ilaahay keligii mise ilaahay iyo ambiyada iyo awliyada ninka muxuu aaminsan yahay geelan ooman iyo reerkan meesha maynta fadhiya ilaahay keligii inuusan ku fillayn bay aaminsan yihiin haddii ilaahay keligii ku filan yahay maxaa ilaahay loo dabadhigahayaa ambiyo iyo awliyo marka cirka roob laga waayo cidda uu cashi qaato caafimaadku yaraado asagaan cuskanaaye cabdiqaadir u yeedha baa la odhan jiray hadda goorba howlahaygiiaan dib ogu noqoni ifahmi waxaan ka hadlaayo وcan burayd بn xusayb alasلم radي الlahu tacaalى canه qaal man xalafa biاlamaanati ninka ku dhaarta ammaanada wa ammaanati yidhaahda qoodhi iyo xeraday yidhaahda xilhay dalaaqan yidhaahda falaysa minaa annaga naga mid maah muslimiin haddaan naga mid ma aha ku daah waa gaalna ha dhihin xadiiun maxaa yeelay ammaanadu ma ahan shay la caabudo sanabna ma aha ruuxii qasad oogu dhaarta wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir bal akbaru اlkabaa'ir buu ku jira oon gaalnimo gaadhsisayn xadiiun saxiix rawa abu daawud canhu qaal qaala rasul sal sl man xanafa ninkii dhaarto faqaala yidhahda inii bariu min alislaam nin baa dhaartay oo yidhi wallaahi hadday hawshaa jirtaba ama waxa haddaan sameeyeyba islaamkan beri ka ahay buui man xalafa ninkii dhaarto faqaala fii xalifiya inii bariu min alislaam islaamkan beri ka oo islaamkan ka baxay yidhaahda kufurtubay dhan somaalidu kaafkay godahayaan iyo fad wuxuu dhan meesha kafartu ahayd kufurtu bilaahi oon kafaargud lahayn bay ku leeyihiin markay waaa ku hadlayaan yuhuudi baan ahay buu kuleeyahay ninkas xataa kristan baa ma dhahana yuhuudi gaalo yuhuud bay ugu nacbi waa fiican yihi gaalo yuhuud baa soomaaliya ugu waa waagaad qumanaydeen fitra saliima ee ah, culummo quman diinka idin fasirhayeen masalada alwalaa walbaraa marka la marahayo aafada kale ay dambaysee fain kaana kaadiban subanu muxuu hadduu been sheegayo ninbaa waxaad tidhi hebelow maantaas aniga meeshaa kugu arkay ma ah haddaan meeshaa maanta marayba ama aan fadhiistay ama hebelba aan la kulmay yuhuudi baan hay buuri dhaartay ninkaas hadduu warkaa been ku sheegahayo asagoo ninka la kulmay ama meesha fadhiistay uu yidhi halkaaba haddaan maray ama ninkaaba aan la kulmay ama aan halkaaba sameeyey yuhuudi baan ahay beentiina ay tahay hee fahwa kamaa qaala buu nabigu ku alayh salaat wasalaam siduu yidhi waa yuhuudi ila inuu been sheegana wuu soog yahay shay xunna wuu ku dhaartay oo diin khariban oon islaamnimada dhinaca ka ah oo marka uu yidhi islaam baaman beri ka ahay beenna fahwa kamaa qaal waa gaaloobay ninka asagaa qole fahwa kamaa qaal waa maxay been buu sheegayaa oo amaalada waa shay laazima sadaa aw kadaba kowa kamaal waa been hadi goor waa beenaale hadduu rumaysan yahay diini islaamka ahayn baa lagu dhaaran karaa ama diin aan islaam ahayn baa wanaagsan oo aaminsan yahay e horta waa wagaal hadduu asagoo been sheegayo waxaa aaminsan yahay afka baarkiisa hawsha uu kaga dhaartayna hadda waa beenaale maxaa yeelay runtu waxaa la rabaa in qalbiga iyo qowlku iswaafaqsan yihiin soonigii soo sheegay maaha wallahu yaclamu inaka larasuul wallahu yaclamu yashhadu ina almunaafiqiin lakaadibuun haddee rasuulullahi baa tahay run ku sheegeen laakiin qowlkii afkay ka sheegeen uurka maysan ka aaminsan runna waxaa la yidhaahdaa weedh iyo uur iswaafaqsan eray uur wada socdaa sidqiga la yidhaahdaa wain kaana saadiqan hadduu run sheegahayeena falan yarjica ila alislaami saaliman buu nabigu hadduu runtii tahay oo meesha uusan marin ninkaa uusan la kulmin waxaa asagaa uusan samaynin xagganna uu yidhi bariu min alislaam baan ama yuhuudi baan u yidhaahday maxaa uu ka doonay inuu diin kala weyneeyo muxuu ka doonay inuu islaam ka bari noqdo iska takooro bal shuqulxumada egee basarxumadaasi nabigu wuxuu yidhi islaamka ku soo laaban maayo isagoo bad qaba dembiilo weyo waa mujrim ama gaal baad noqoni ama faasiq baad dhaartaa ku noqonaysa falan yarjica ku soo laaban maayo ila alislaam ay ilaa islaamihi islaamkiisi hore saaliman asagoo ka badqaba dembi iyo kabiire iyo macsiyo rawa abu daawud marka iska ilaaliya weeye wa can ibni cumar sida raajaxana waxaa weye ruuxa muslimka uma laba midun hadduu diin kale ku dhaarto ama uu yidhahdo islaamkan beri ka ahay uu yidhaahdo ama run ha sheego ama been ha sheega ku gaaloobi maayo sida raajixa maxaa yeelay wuxuu waxyaabahaas oogu dhaartay meesha u qabsaday waa gaalnimo nacayb yuhuudnimo yuhuudi baana maanta haddaan ku daay mu jeedaa saysan u dhacayn inaan yuhuudi noqdo wey aan yuhuudnimada u necbahay yaan maanta kuu daynayn hebelo fara inaan ku saari wey soomaali iyo muslimiinta hadday yahuudiyad iyo beri baan ka ahay iyo kristan baan kafurtu bilaah iyo hawlaad ka maqasho waxay ka turjumayaan caqiido wanaagsan oo ay qabaan oo ah nacaybay necab yihiin diimahaas marka lafdiga baarkii daahirkiisa la fiirin mahaye xogta dhabteed ka haysaad eegaysa macnuhu waa maxay oo ma qasdayaan inay ku dhaartaan shayga asaga ma weynaynayaan agtooda qiima kalaam bal xumaantiisay ka bari noqonaya halkaasay la gaadhaysaa tacdiimba uma qasdahayaan dana dhaartaanna uma qasdahayaan xubbina kama ahe waa nacay bay necab yihiin ninka markuu ku baan ka macsiisnay maanta haddaan ku daayo somaaliga muxuu ka wadaa way ku dhaartaaneen hooyaday baan kacbada kaga macsiyaystay marbay kacbada maxay ka dooneen waa waalidoodii waalidoodii wey hooyadii baa makacbada kaga macsiyaysta haddaan ku daayo ku ama waxa aan yeelo muxuu u u dhacaynin hawshaa u necab yahay aysan suuragal ahayn bay tanna suuragal ahayn ba marka waa inaad fahanto maqaasid iyo waxay u jeedaan oodan iska soo istaagin oo iska xariiq weeye hawshu macnahaasay culimmadu tilmaam waana sax sheekhu islaam baa ka hadlay وcan ibn cr radi allahu tacaala canhuma annahu samca rajula muma yaquulu leh laa walkacba maya kacbadaan ku dhaartay yeeli maayo faqaala wuxuu uhi ibn cumar laa taxlif bihayr اllah axadan allakain ha ku dhaaran ilahay hayrkii ha ku dhaaran kacbada maxaad ka doonto fainii samictu rasul lah sal sl yaquul maxaa yeele ibn cumar muxuu ku dhaqmaya qaacida mujmaca hadalka daahirkiisa lagu xambaarayaa ilaa la ogaado xog hoosoo dahsoonayd hadda meesha waxaa dhici karta in wax la qadaro oo uu leeyahay laa warabbi اlkacbaan u jeedaa laa warabbi اlkacba alaslu cadamu taqdiir baa lagu leeyahay daahirka nasku waa maxay inaad ku dhaaratay kacbada ayadaan kugu xukumayna saasaad ku soconaysa fainii samictu rasul la sl slam yaquul nabigu laan maqlay man xalafa bغayr اllahi faqad kafara axadkii ku dhaartay axadaan alla ka ahayn waa gaaloobay aw ashraka ama alla u sharig yeelay wadaaddaha yidhahda kufriga shirku waa isku mid xagga macaanida iyo axkaamta iyo xaqaaiqda waa iskaga mid bacdu axkaamhaba ku kala tageene ayaa daliishada ashrak iyo kafara waa isku mid bay dheheen wadaaddaha diidana waxay le waa shaku raawi rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan wafasara bacdu اlculamaa culamadu markood waxay ku fasireen qowlahu nabigu uu yidhi kafara aw ashraka cala takliidi adkayn iyo dhuujin iyo goodin bay ku fasireen ma aha tafsiirkaa sax ma ahee bal huwa curfun sharciyun waa curfi sharci ah dhaqan islaamku yaqaano kufriga iyo shirkiga ah sharcigu yuu idlaaqaa isagoo marna ka wada kufri iyo shirki akbara marna ka wada asqar iyo ka wada kufrin duuna kufrin ka wada marka daliilku maad fiirinaysaa dliilku muxuu tusahayaa inuu aar yahay waad raaci dliilku muxuu tusahayaa inuu abar yahay waad raacaysa in la ma waxaa loo jeedaa shirkigu iyo kufrigan waa adag yahay waana dhib badan yahay laakiin kii diinka lagaga baxaya ma aha kama ruwiya sida qaala inuu alriyaau shirkun yani muxuu sheekh soo urursaday istusku waa shirki ay shirki asqara oo hayru mukhrij min almilla ah marka waxaa ka fiican inaad tiraahdo waa waxaa loo jeedaa shirkiga asqarka ama waa shirkun duuna shirk intaasaa kugu filan inaad cala taqliid bimacnaa waxay noqonaysaa in meesha bumbuunin ku jirto oo shayga xadkiisii la dhaafitaana khatar kala ka imanaysa baabu taqliidi taxriim alyamiin alkaadibati camdan wuxuu baab yahay dhaarta beenta ee kas loogu dhaarto shareecadu siday u xaaraam yeeshay una adkaysay xurmadaasi can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sal ly slam qaal man xalafa ninkuu ku dhaarta calaa maali mri'in muslimin ruux muslima hantidiiba yuu ku dhaartay biqayri xaqi xaqdarro noogu dhaartay ruux muslima ah xoolu uu leeyahay uu sheeganayo asaguu leeyaha daar beena ku qaadatay laqiya allaha ninka wuxuu la kulmahayaa wahuwa calayh khadbaan alla weyno u cadhaysan buu alla la kulmahayaa ninka kulmana waxaa ku dhicgood ogtihi qaala wuxuu ihi saxaabigu uma qara calayna rasuul اllah rasuulku ilah wuxuu nagu dul akhriyey misdaaqahu xadiidkan shaygu u makhraati kici lahaa warkayga waxaa u maraga weeye hadalkaa nabigu uu sheegay ilaahay baa u marakacaaya min kitaab illaahi tacaala kitaabka rabbigay buu ka soo guuriyey nabigu xadiidka uu nabigu sheegay wuxuu maraati kacahay oo maxay tahay in aladiina yashtaruuna bicahd illaahi waaymaanihim amanan qaliila kuwa ku ibsada ku badarshay ku doorsada ilaahay cahdigiisii iyo ballankiisii iyo wa aymaanihim dhaarahoodii ku badashay amanan qaliilan lacag yar yani adduunyay doorteen maal bay doorteen ilahay bayna been ogu dhaaranhayaan wy ulaaئika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira walaa yukalimhum اllah walaa yandur ilayhim ywma اlqiyaamة walaa yuzakiihim wlahum cadaabun aliim aayaddaasaa waxay ku fadhiisanaysaa macnuhu nabigu inoo sheegay aakhara nasiib kuma laha kuwaas ilaahay beenta oogu dhaarta xaq bin aadamna ku goosta dhaar beenaad ku goosta aakhara nasiib kuma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala lama hadlo ma eego ma tahiro dembi ooma dhaafayo cadaab kululla way leeyihiin ayaa loo galaha dee waa ruux loo cadhaysan yahay in il cadhaa lagu egahayagu إلى آخر الآية ونصوم آية متفق عليه وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu صوبنه من اقتطع ninkii goosta xaqa امriئin مسلم ruux muslima xaqii buu ku qaatay dhul dheef kale shilin wuxuu dooni ha noqdo ruux muslim xaqiiba waxaad ku qaadatay biyamiini dhaar beenuu maray faqad awjab allahu lahu naar ilahay ninkaa wuxuu u waajibiyey oo ninkaa uu sugaya naar baa sugaysa wa xarama calayhi اljanna jannada ilahay ruuxa wuu ka mamnuucaya ruux muslima xaqiisii ninka dhaar beena ku qaata iyo makhraati beenaad iyo dhaar beena ku qaata jannana waa ka xaaraan jahanamana way u waajibaysa faqaala lahu rajul nin baa aad u dhibto nima allow wain kaana shayan yasiiran ya rasuul allah ma xataa wax yar hadduu yahay ma naar baa ii waajibi jannana waa iga mamnuuc waa iga xaaraan shaygaan ku dhaarteen walaalkii aan ka dhacay en dhaarta kaga qaata wax yar baa toban shilin ba allah ka dhigay miyaa naar ii waajibaysa jannada waa iga xaaraan qaal nabi wuxuu uhi wain kaana qadiiba min araag wax yar baabad sheegtaye laan caday baa allah ka dhigo wain kaana shaygii aad goosatay allah ka dhigo qadiiban laan weyo dhuldhuuban xaw tif cawsa oo min araakan rumaya rumiga meel iska yaalla baalkan yarka hadda ad jeeba ku wadataan ba allah ka dhigo rumi dhacay markaasaa tiri waa ma aha iska leh wallaahi kaygi weeye ma ku dhaartaa waa kaaga tagay naar ku gelaysa janana waa ka xaaraan siduu nasku uu wax kale iska waji kuwiina hadde marka hantidii wixii islaam dhan ba dhalaqay awoodna ku sheeganaya ummaddana xoogahay ayagoo dhaarba la gaadhin kii hadlana xabsiga dhigaya maxaad moodaa saana xabad ku garaacanayo janna saa ku sugahayo rawaahu muslim wa can cabdillahi bn amr bn caas radi allahu tacaala canhu <clears throat> ku jira ruuxa muslimka xaqiisu wax kuu banayn kara ma jiro xataa qaadi hadduu ku xukumo naar baad ku geli qaadiguna waa macduur qaadiga xukumkiisu ma xalilo baadinka ma gaadho wixii u muuqdo wax ku xukumay dhaartaadii iyo markhaatigaadii buu qiimeeyey waxba saga looma haysto laakiin adugu haddaad og tahay xaqaani inaadan lahayn oo dulmi aad ku qaadatay naar baad ku gelaysa intaad adduunka joogtaan xuquuqu naaska iska baxsha وعن cبدالله بن cمر cاaص رضي الله تعالى عنهma عن النبي صل سلم قاaل xadiikana waanu soo maray alkabaa'iru dunuubta waaweyn ay min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a alshraaku bilah ilah loo shariig yeelo wa cuquuq اlwaalidayn labadii ku dhashay oo lagu caasigaroobo daabitku cuquulwaadina waxaynu soo sheegnay waa inaad samayso wax waalidku dhibayo wax waalidku dhibsanayo weyn curfan aan loo dulqaadan karin waalidka wax dhibaya curfan inaad kas u samayso dhibkaasoo dhib weyna ayaa la yidhahdaa cuquuqulwaalidiin haddii laakiin wax kastoo waalidka dhibo waa cuquuq baa ka dhalanaya caaswaalidayn kulligiin caaswaalidiin baad noqonaysa lanno waalidku hawshu waa baab gooni ah cishaad kusoo yardaahi hooyo way dhibsanaysaa hawsha ayada miyaa la dilay xaggee ka baxay baba hallii wax ceejinhayabaa alwaax u dhigtay ma god buu ku dhacay ayadoo kodol ku taagantao rafaadsan baad soo geli waalidku waalidku wixii dhibaay wax tabar loo haya ma aha wax walba waalidku oo dhibsadaa cuquuqulwaalidiin haddii la yidhaahdo caasu waalidiin macal shuyuukhdiinna iyo shariifadiinna waxaa loo jeedaa waa dhib weyn oo loo dul qaadan karin oo curfan waalidku dhiba dhibaato muuqata inaad kas u samayso ama weedh ha noqdo ama fal ha noqdo ama wuxuu diiday waxyeelad ha noqdo taasaa daabitku noqonaya wa qatlu nafsi naftoo la dilo ilaahay uu xarimay baa ka mida duruubta waaweyn walyamiin alkhamuus dhaarta beenta alyamiin alkhamuus waa alyamiin alkaadiba hamuusna waxaa loo yidhi ruuxa sameeyey ayay naarta tiimbisaa dhumbisaa quusisaa oo gelisaa min amasa waa markaad shayga aad ku libadha biyuho aad gasho rawaahu lbukhaari idan maxalushaahidku walyamiinu lkhamuus dhaarta beenta lagu maro ee ruuxa naarta gelisa jannana ka xarimta ayaa kabaa'irta ka mida ah. dhaarbeenaadka iska ilaaliya rawahu lbukhaari wa fii riwaayatin lahu bukhaari riwaaya u leeyahy ana acraabiyan jaa ila nabiy nin remiya yimid faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah malkabaa'ir dunuubta waaweyni maxay tahay qaala nabigu wuxuu yidhi alshraaku billaah allihii ku abuurayoo khayrkii la caabudo wey u sharig yeesho xaqiisii khaaska cid kale aad siiso ama aad la wadaajiso qaala wuxuu ihi saxaabigu uma maada nabi allow maxaa ku xiga qaala alyamiin alkhamuus dhaar been ah laba dembi ba isku darsatayoo allow inaad ku dhaarato been ugu dhaarato ilahay maadan xurmaynin labo xaqu naas baad ilahay magacii ku qaadatay oo khaa'in baa tahay dhagarla'ah marka aadamana waa dulmisay allaanaad ku dagtay ilaahayna waad xurmo tirtay saddexdaa baad isku darsatay markay u yartaan laba waaweyn oo bannaanka qultu waxaa nabi alla wama lyamiin lhamuus yemiin wuu fahmaya saxaabigu hamuusna luqahan wuu yaqaanaa laakiin macnaha sharci nabigu u jeedo uusan fahmin qaana wuxuu idhi alladii waa midka yaqtadicu goosanaya ee qaadanaya maala mri'in muslimin ruux muslima maalkii been kudhaar ku qaadanaya yacni biyamiinin huwa fiiha kaadib dhaar uu ku been sheegay uu ku qaatay baabu man nadaba cafwan baabu nadbi man xalafa calى yamiinin fara'aa hayraha khayra minha an yafcala dalika almaxluufa calayhi uma yukafira aw yukafiru can yamiinih wuxuu yahay nadbu man xalafa calaa yamiin yeedhidda loogu yeedhay ninkii dhaar ku dhaarta calaa yamiin waa maxauna calaa maxluufin caleyh in badan baa soo sheegay calaa yamiinin ay calaa maxluufin caleyh shay inuu samaynayo ama uusan samayna ku dhaarto oo faraa'a arka hayraha wuxuu ku dhaarta waxaan ka ayn khayra min ka wanaagsan yahay maxaa loogu yeedhay ruuxaas an yafcala inuu sameeyo dalika almaxluufu calayhi shaygaa uu ka dhaartay inuusan samaynaynin inuu sameeya laga rabaa uma yukafiru ka kafaaro guto can yamiini dhaartiisi waxaad tira wallaahi intaan noolahay inaan hebel la hadlaynin kadibna inay qaraabogoysnimo tahay oo hilib xumo tahay oy liidnaan tahay oy diinla'aantaad u aragtay hawsha ayadaa dhaarta baad ka kafaaro gudan walaalkaan waad xidhiirinaysa ka dhigan maysa dhaartaadii qiil aad ku bannaysato qaraabogoysnimada dhaqanxumada ka dhigi mayse walaa tajcal allaha curdatan liimaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayn الnaas can cabdiraxman bn sm radi allahu tacala canhu qaal qaala lii rasuul اllah rasuulka ale wuxuu igu yidhi idaa xalafta calaa yamiinin idaa xalafta calaa maxluufin calayh haddaad shay ka dhaarato ama aad ku dhaaratay samayntiisii ama aad ka dhaaratay inaadan samaynaynin oo fa ra'ayta aad aragto hayraha shaygaad ka dhaaratay waxaan ka ahaynoo khayra minha ka khayr badan oo ka ajir badan fati la imow alladii huwa khayr shayga khayrka badan samee soo noqo dhaartaa ku madax tiirinin wakafir can yamiinika dhaartaada inay ka kafaara gudo muttafaqun calayh wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rasuul allah sal man xalafa calaa yamiinin ninkii shay ku dhaarta samayn iyo samayn la'aan oo fara'a arka khayraha dhaartiisi waxaan ka aynoo khayra minha ka wanaagsan dhaarti falyukafirha ka kafaara guto can yamiini dhaartiisii kafaaratulyamiinna way iman doontaa walyafcal ha sameeyo alladii huwa khayr shayga wanaagsanna ha la yimaado rawaahu muslim وcan abi muسى أشcري رضي الله تعالى عنه أن رsuل اه صل سلم قاaل إنii والله nabigu wuxuu saxaabada farayey bu asagu inuu samey inoo sheegaya calayh الsalaaة وaسalaam إنii anugu wallahi allaan ku dhaartay nabi maxamed lama dhaarsan isagaa dhaartay siddeetan iyo dhowr meelood baa sunanka iyo saxiixaynka iyo masaanidda kutub sixaax iyo kutubta xooga badan ku timi nabigu inu dhaartay sideean iyo dhowr meelood isagoon cidno dhaarsanin buu nabigu dhaarin jiray weynayn alla uu weynaynayo iyo xoojin hadalka uu xoojinayo iyo rabid uu rabo ummaddu inay hadalka sidiisa u qaataan qur saddex meelood baa nabiga la amray inuu ku dhaarto qul ii warabbi qul balaa warabbi latubcaunna eh, iyo balaa warabbi siiso qabda tii suuratu saba ahayd hmm? lajiyana ma ahayne lata'tiyannakum baan rabaa balaa warabbi latubcaunna oo taqaabunahiyo lata'tiyannakum oo suuratu saba ah iyo ii warabbi oo suuratu yuunis ah soo ma ahayn saddexdaa meelood wey nabigaa la faray alla ku dhaarto ku dhaaraale ii warabbi dheh waa xukm sharci ah qur-aanka saddex meelood ba nabiga la faray asaguna sideean iyo dhowr saxeenka sunanka masaanidda tanaa ka mid ah warka a ah marka ilaahay beenna run looguma dhaarto soomaaliya iska dhaadhicisay khalaad weeye kitaabka ilaahay run iyo been midna laguma maro ilaahay beenta iska ilaali runtu diin weeye innii anugu wallaahi allahn ku dhaartay in shaa allahu alla hadduu doono laa axlifu dhaaran maayo ala yamiinin shay ka dhaaran maayo ama ku dhaaran maayo uma araa ma arko khayran wax ka khayr badan minha dhaartayda wax ka wanaagsan ma arko ilaa hadday dhacda dhaar iga dhacdo dhaartii wax ka wanaagsanna aan helo kafartu can yamiini dhaartayda baan ka kafaara gudanoo qiil ka dhigan maayo wa ataytu waxaan la imanayaa alladii huwa khayr midka khayrka badan baan la iman muttafaqun calayh wa can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul sal slam lian yalaja yalijana waa la akhriyaa inuu madax tiiriyo min allajaaj aw illajaaja madax tiirin madax adayga weeyo maya war la heshiiyo waan ka dhaartay soo aniga dhaartay ma aha soma arki intaan dhaaranhayo howlaha ma soconayaan lian yalaja inuu madax tiiriyo axadukum midkiin madax adaygo fii yamiini dhaartiisii oo fii ahlihi ahalkiisii ka dhaartay dhaar reerkiisa ku saabsanayd qaraabadiisii xigaaladiisii xigtadiisii tolkii saaxiibbadii ayaa aaamu la oga dembi badan cinda allahi ilaahay agtii min an yucطiya kafaaratu inuu kafaarada bixiyo allatii kafaaradaasoo farad allahu caleyh rabbi uu saaray inaad gudato oo daarta jebiso ood hawshay ka soo noqoto ayaa khayr badan waxaa dembi badan inaad dhaartii baan dhowrhayaa tidhaahdo dhaartii baan ilaashanhayaa dhaarta jebin maayo hawshaasaa ka badan aduu khayr baad ku doonaysa dembi baad muttafaqun calayh marka diinta nagu dagina ilaahay iyo rasuulku leeyahay intaad dhaarataan dhaarta ummadda ha ku kala goynina ee kafaara gudta oo wanaagga u iisha qowlu uu yidhi yalaja uu yidhi huwa bifatxi laami wa tashdiid iljiim jiinka laamka waa la kordhaba yalaja la odhanaya jiinkana waa shidaya ay yatamaadaa fiiha oo ku madax taagahaya oo ku yukafiru ma gudanayo wqowluhu aamuna wa bita mualaai ay akaru ima wey isagaa dembiba weyn baa loo jeeda dembi badan baabاlcafw inoo jawa allah subxana wa taala aclam